مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waa darsigeennii labaad kitaabkii adducaa lishaykh sacad ibni caliy ibni wahaf alqaxdaaniy waxaan soo marnay aadaabu adducaa wa asbaabu lijaaba aadaabta qofka muslimka laga doonayo markuu ilaahay baryayo iyo sababaha keena qofka in baryadiisa laga aqbalo ama inaanan laga aqbalin ducada waxaan soo sheegnay inay tahay aلطalbu والsu'aal wax ilaahay xaggiisa laga raadinayo la weydiisanayo weeyaan ducadii waxaan soo sheegnay oo aan soo mari doonaa in sha allahu tacaala qur-aanka naskiisana ku cad in ambiyadu allah jala wacala ay baryi jireen hunaalika dacaa zakariya rabba sidoo kale waxaan soo sheegnay ducadu inay tahay alcibaada sida rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu soo sheegay allahna jala wacalaa uu ku tilmaamayo wuxuu yidhi falaa tadcuu maca allahi axada ilaahay maciise qofna ha baryin ee ha caabudin weeyaan allah maciis waxaan soo marnay aadaabu ducaa waxaa noogu dambeysay alwuduu'u qabla ducaa'i in qofka inuu weysaysto markuu alle subxaanaه wa tacaala baryay hadday u fududaato sidoo kale min aadaabi ducaa waxaa ka mid ah anlaa yactadiya fi اducaa'i qofka ducada inuusan markaa ku xadgudbin alictidaa fi اducaa culammadu qaarkood waxay yidhaahdeen ibnu jariir aلطabri oo kale raxmat اllahi tacaala calayhi fii tafsiirihi wuxuu leeyahay aayaddan markuu fasirayay idcuu rabbakum tadarucan wakufya inahu laa yuxibu اlmuctadiin wuxuu leeyahay waa rafcu sawti biducaa codkoo kor loo qaado marka la ducaysanayo marka ibnu jariir wuxuu ka soo guurinayaa can mijrayj buu ka soo guurinayaa iyo tafsiirkaas wuxuu leeyahay alictidaha waxa weeyaan rafcu sawti sidoo kale marka la diidayo marka la ducaysanaya inaanan la xadgudbin ibnuqayim aljawsiya wuxuu leeyahay waxa weeyaan qofka inuu ilaahay ka baryo maa laa yajuusu lahu su'aaluhu wax marka aynan u bannaanayn inuu ilaahay weydiisto oo maalan inuu ilaahay ugu kaalmeeyo macaasi inuu sameeyo ilaahay inuu ka yeelo macsuum inuu ka yeelo qof aanan dembi gelaynin sidoo kale ilaahay inuu siiyo caruur inuu siiyo oo markaa haween la-aan ah haween aynan dhalin waxyaabaa marka aana suuragal ahayn inuu ilaahay ka baryo weeye sidaasuu markaa leeyahay ibnuqayim aljawsiya marka aadaabu ducaa waxaa ka mid ah inaanan la xagudbin xadiidna wuu ku soo aroorayo waxaa jira xadiid saxiixa oo abu daawuud uu soo saaray cabdullaahi ibnu muqafal saxaabiga lagu magacaabo baa maalmahama ka mida wuxuu maqlay wiilkiisa oo odhanaya allahuma inii as'aluka alqasra alabyad can yamiini اljanna idaa dakhaltuha ilaah waxaan ku weydiisanayaa jannada sarta iyo daarta ku taallee cad ee jannada midigteeda ku taallaan ku weydiisanayaa isagoo sidaa ku ducaysanayo maqlay wiilkiisa marka wuu ka celiyey wuxuu ku yidhi yaa bunay sal illaahi sal illaaha aljanna watacawad bihi min annaar ilaahay janno weydiiso naarna ka magan gal maxaa yeelay waxaan maqlay buu yidhi rasuulkii allah jala wacala oo odhanaya innahu sayakuunu fii hadihi اlumma qowmun yactaduuna fi اطahuuri waاdducaa'i rasuulkaan maqlay oo odhanaya waxaa iman doonaa qowm ku xadgudbaya طahaarada maalan qofkii wuxuu rabaa inuu طahaaro qaato maanta oo dhanna shaki buu qabaa wuu weysaysanayaa boqol jeer buu gacantii dhaqi wuu qubaysanayaa wuxuu leeya qubayskaygii waxbaa si igu aho janaadii kama qub janaabadii kama qubaysan wuu ku noqonayaa salaad isagoo geli rabuu leeyahay marka haddee haddana si fiican umaad weysaysanne noqo marka طahaarada iyo fi ducaa in lagu xadgudbo markaa waa shay marka aanan banaanayn oo rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam ummaddan qown baa laga heli doonaa ayuu yidhi facalaa kulli xaal min aadaabi ducaa waxaa ka mida qofka inuusan markaa markuu ducaysanayo uusan markaa xadgudbin sagaal iyo toban min aadaabi ducaa waxaa ka mid ah an yabda'a daaci qofka inuu ku bilaabo markuu ducaysanayo binafsihi naftiisa inuu ku bilaabo idaa dacaa ligayrihi qof kale markuu u ducaynayo maalan qof baad u ducaynaysaa naftaada ku bilowba markaada marka hore naftaada u ducee ubay ibnu kacb radi allahu canhu wuxuu leeyahay kaana idaa dakara axada fadacaa lahu bada'a binafsihi tirmidi baa xadiid soo saaray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam qof hadduu u ducaynayo naftiisu ku bilaabi jiray ambiyadiina sidaasoo kale ay ahaayeen nabiyullaahi ibraahim rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxaa lagu yihi laqad eh, waxaa maaragtay diinta waxaan kugu hanuuninay diintii nebiyullaahi ibraahim diintaan ku siina waa tii nebiyullaahi ibraahim ama waxaad tidhaahda ilaahi wuxuu ugu hanuuniyey diintii nebiyullaahi ibraahim qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraaطin mustaqiim diinan qiyama millata ibraahima xaniifa sidaa darteed nebiyullaahi ibraahim markuu ducaysanayey naftiisuu ku bilaabay rabbi kfir lii waliwaalidaya rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu lxisaab isagaa ducaystay rabbi ijcal lii muqiima asalaa wa min duriyatii naftiisuu ku bilaabay rasuulkana sal allahu calayh wasalam sidaasuu ahaa marka isagoo ku daysanaya aabbihii ibraahim marka adiga marka hore ducayso rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana allahuma kfir lii waliwaalidaya rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira an yabda'a daaci binafsihi ida dacaa ligayrihi sheekhu hoos wuxuu leeyay qad habata can الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam annahu badaأa binafsihi bاdducaa rasuulkay ka sugnaatay wa habata ayضa sidoo kalena waxaa ka sugnaaday annahu lam yabda' binafsihi marar qaarkood inuusan naftiisa ku bilaabin taana way sugan tahay uu sheekhu yidhi ka ducaa'ihi lianas anas markuu u ducaynayey anas buu u duceeyey rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi allahuma akfir maalahu wa waladahu wa atil cumra ilaahu markaa maalkiisa badi cumrigiisana dheere awlaaddiisana badi ducadii oo dhan wuu helay rasuulkeena sal allahu alay waslam ugu duceeyey ibnu cabaasna sidoo kale rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu duceeyey wuxuu ku yidhi allahuma callimhu atawiil allahuma faqihhu fi اddiin wacallimhu atawiil ilaahu diinta fahamsiiyo tafsiirkana bar uma ismaaciilna wuu u duceeyey rasuulkeena sal allahu alayh wasalam yarxamu allah umma ismaaciil buu yidhi ismaaciil hooyadii ilaahay ha u naxariisto ceelkan zamzam markii alle subxaanahu wa uu u dilaaciyey waa kay markaa ceelkii gacanta saartay zamzam zam ay ku tidhi rasuulkeenna wuxuu yidhi ilaah u naxariisto ismaaciil hadday ceelkaa zamzamka ka tegi lahayd lakaana caynan maciinan il wuxuu ahaan lahaa markaa zamzamka meel kasta laga cabo adduunyada marka wuu u duxeeyey marka sheekhu wuxuu leeyahy marar qaarkoodna way sugan tahay inuu rasuulkeenna sidaa sameeyey facalaa kulli xaal markaa ducaysanayso naftaada ku bilow labaatan min aadaabi ducaa waxaa ka mid a ah an yatawasala ila allahi ilaahay inuu markaa uu ugu dhowaado uu ku ducaysto biasmaa'ihi اlxusnaa alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa wanaagsan wa sifaatihi sifaatkiisa alculaa sarreeya inuu ilaahay markaa ugu dhowaado maxaa yeelay tawasulka arjaa fii qabuuli اdducaa markaad magacyada ilaahay ku tawasushood ilaahay ku barido iyo sifaatkiisa taasaa u dhow ducada in laga aqbalo allahna jala wacalaa fii kitaabihi اlkariim wuxuu ku yidhi itaquu yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah wاbtaguu ilayhi اlwasiila wajaahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun ilaahay ka cabsada xaggiisana marka dhowaasho ka raadiya marka magacyada ilaahay baa lagu tawasuli maxaa la odhanayaa yaa raxmaan yaa arxam الraaximiin sidaasaa lagu ducaysanayaa magacyada ilaahay aw bicamalin saalixin ama camal wanaagsan oo qaama bihi uu markaa qofku la yimid addaaci nafsuhu qofku ducaysanaya naftiisa camal saalixoo la yimid ilaahay inuu markaa ugu dhowaado oo aad tiraahdo rabbiyow haddaan sidaa dartaada u sameeyey waad garanaysaan saddexdii qof ee uu markaa godka kusoo dumayay dhagaxa dusha ka fuulay mid kasta wuxuu ku tawasulay camal saalixa uu u sameeyey mid wuxuu ku tawasulay baarinimadii markaa waalidkiisa hooyadii baariga uu ahaa mid wuxuu ka tawasulay macaasidii uu ka fogaaday buu ka tawasulay sidaasay ilaahay markaa dhammaantood u baryeen marka camal saalixa waxaad dhahaysaa ilaahuw dartaada haddaan salaada u tukaday ilaahuw dartaada haddaan sidaa u sameeyey waxaa isi ama dembigayga dhaaf waa markaa tawasulkii weeyaan anwaac wuxuu leeyahay alaaثa aw ama qofkii uu ku tawasulo biducaaءi rajuli صaalixin qof biducaai rajulin qof ducadii saalixin qofkaasoo wanaagsanoo xayin nool oo xaadirin jooga inuu markaa ku tawasulo maalan waa tii xadiidkii anas oo kale ee bukhaari ku jiray rasuulkeena sal allahu alayh wasalam isagoo nool baa lagu tawasulay oo duco la weydiistay nin baa yimid isagoo memberkiisa saaran madiina rasuulka allah wuxuu ku yidhi xoolihii waa naga dhammaadeen jidkii wuu go-ay abaar xun baa dhacdaye ilaahay markaa noo bari in ilaahay roob uuna siiyo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waa kan markaa ilaahay baryey marka waxyaabaha lagu tawasulo ee sheekhu uu sheegayo waxaa ka mid a asmaa اllahi اlxusna wa sifaatuhu kow rasuulkeena sal اllahu alayه wasalam taa xadiid buu ku sheegay wuxuu ku yidhi xadiid صaxiixa aliduu biyaada اljalaali wاlإkraam waxaad ilaahay in badan ku baridaan oo aada badisaan markaad ducaysanaysaan inaad tidhaahdaan ya da اljalaali wاlإkraam ya da اljalaali wاlإkraam waa tawasul biasmaa'ihi subxaanahu wa tacaala camal saalixa qofkii inuu marka ilaahay ku baryo iyo sidoo kale qof saalixa oo xay oon nool inuu yidhaahdo noo ducee arrimahaas oo dhan markaa min asbaabi waxay ka mid tahay alijaaba waxyaabaha markaa keenaya in qofka ducadii laga aqbalo ayib waxyaabaha qofka u keenaya in ducadiisa la aqbalo sababaya waxaa ka mida ee koob iyo labaatanaad an yakuuna almaطcamu inuu ahaado wixii uu cunayey walmashrabu iyo walmashrabu iyo wixii uu cabayey iyo walmalbasu wixii uu xiranayey min xalaalin xalaal inay yihiin taana xadiidkii rasuulka sal allahu calayhi wasalam baa caddaynaya fii saxiix muslim xadiidkii abu hurayra rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waa kan yidhi dadow isagoo la hadlaya alle jalla wacalaa wuxuu amray muminiinta inay xalaal cunaan sidoo kalena ambiyadana rusushana sidaasuu amray alle waa kan yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum waxa wanaagsan idinku irsaaqnay xaggiisa ka cuna rusushana ilaahay wuxuu amray yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa wax wanaagsan cuna kadib rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu ka sheekeeyey dakara rajul yutiilu safar ashcaa aqbar qof markaa safar aaday lugihii baa booroobay timihii way basaaseen gacmihii buu kor markaa kor u taagaya ila safarka waxyaabaha ducada lagu aqbalo weeyaan laakiin qofka maxaa looga aqbali waaye wa maطcamuhu xaraam wuxuu cunaya waa xaaraam wa mashrabuhu xaraam wuxuu cabayana waa xaaraam wa xaraam wuxuu xirnaana waa xaaraam wa bilxaraami waxaana lagu anqariyey ama uu ku soo afbilowday xaraam fa anaa yustajaabu lidalik sidee looga aqbalay facalaa kulli xaal qofka muslimka ah hadduu doonayo ducadiisa in laga aqbalo ha ku dadaalo wax xalaala inuu cuno ha ku dadaalo waxa uu cabbayo inuu iska hubsado inay xalaal yihiin iyo inay xaraam yihiin laba iyo labaatan asbaabta laba iyo labaatanaad ee keenaysa qofka markaa ducada in laga aqbalo waxa weeyaan laa yadcuu qofka inuusan ilaahay ka baryin biimin dembi walaa qatiicati raximin iyo qaraabo in la gooyo inuusan ilaahay ka baryin hadduusan ka baryin oo xadiidkii waa kaan soo marnay labada hadduusan ilaahay ka baryaynin qofka ilaahay wuxuu ka baryo wuu siinayaa ducadaad ilaahay ka barido wuu ka aqbalayaa haddii hadda laga aqbali waayana saddex midood buu allah kuu samaynayaa in hadda laga aqbalo in dhibaato kugu soo socotay ducadii lagaaga celiyo iyo in yowma alqiyaama lagu siiyo marka duco ilaahay la baryey ma dhacayso meel la-aan ee waa la aqbalayaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waa kan yihi markaa calaykum biducaai yaa cibaad allah ducada waxay anfacdaa waxa yimid iyo waxa aanan imaanin ducada way anfacaysaa marka wuxuu yidhi war ilaahay barya addoommadii ilaahayow ilaahay barya calaykum biducaa marka ducadu sidaasay u sharaf badan tahay saddex iyo labaatan asbaabta markaa iyo aadaabta ducada waxaa ka mid ah aadaab اducaa wa asbaab اlijaaba waxaa ka mid ah an ya'mura biاlmacruufi qofka inuu macruufka faro waxa wanaagsan ma rabtaa in ducadaada laga aqbalo waxaad noqotaa qof macruuf faraya munkar haddaad aragto reeb macruufkana far wayanhaa iyo inuu reebo can ilmunkari waxa xun qofka hadduusan macruuf faraynin wax wanaagsan ama meeshuu ka shaqaynayey ama jidkiibuu waxun ku arkayaa ama meelihii la fadhiyey lasugu imaanayey buu waxun ku arkayaa ma reebayo wax fiican buu maqlayaa ama uu ogyahay dadkii uma sheegayo qofka sidaa hadduusan samaynin ducada laga aqbali maayo laakiin qofka macruufka fara waxa wanaagsan dadka u sheega munkarkana ka reeba ilaahay gacmaha markuu kor ugu taago allah subxaanaه wa tacaala uu ka aqbalaa an ya'mura biاlmacruufi wayanhaa can اlmunkar taana waxaa caddaynaya xadiid saxiix oo rasuulkeena sal allahu calayh wasalam laga warinayo xadiidka axmed baa soo saaray rasuulkeenna wuu dhaartay waladii nafsii biyadihi wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay macruufkaad faraysaan munkarkana waad reebaysaan haddaad sidaa samayn weysaan ilaahay wuxuu soo dedejinayaa ciqaaban minhu cadaab buu ilaahay idinku ridi haddaad macruufka fari weysaan munkarkana reebi weysaan uma tadcuunahu falaa yustajaabu lakum kadibna ilaahay baad baryaysaan oo laydinka aqbali maayo maxaa ducada loo aqbali layahay markaa isweydii wanaagga haddii la fari waayo xumaatadana la reebi waayo ducada ilaahay laga baryo la aqbali maayo markaa waxay ka mid tahay markaa mawaanic qabuul adducaa waxaa ka mid a macruufka inaanan la farin munkarkana la reebin ayib sheekhu wuxuu yidhi xafidahu llah qodobka labaatan iyo afraad ee qofka maalan hadduu la yimaado ducadiisa la aqbalayo waxa weeyaan alibticaadu inuu qofka ka fogaado can jamiici اlmacaasi macaasidoo dhan ilaahay wuxuu reebayoo dhan qofka hadduu ka fogaado maalan ducadiisii waa la aqbalaya waxyaabaha muxaramaadka afka looga hadlo waxyaabaha munkarkii afka looga hadlo waxyaabaha xubnaha laga sameeyo xaaraantaoo laga fogaado macasidoo dhan maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa un kuwa ilaahay ka cabsada qof ilaahay ka cabsada almuttaqi waa laga aqbalayaa marka arrimahaasoo dhan macaasidoo laga fogaado waxay keenaysaa in ilaahay markaad baridaan adigana uu ka aqbalo sheekhu markaa labaatan iyo afar shay buu sheegay oo isugu jira aadaabu ducaa iyo asbaab اlijaaba ayib culimmadu waxay baraarujiyaan ilan ducadii baan ku jirnay waxaa jira kutub la alifay maala kitaab waxaa jira yar oo lagu magacaabo adducaa almustajaab limaxamed cabdiljawaad kitaabkaa صaxiix ma aha axaadiidka ku soo aroortay na waa daciifo weeyaan iyo mowduucay u badan tahay marka qofka muslimka ah hadduu doonayo duco صaxiixa culimmadii muslimiintee maala ahlu sunna waاljamaaca ee kutubta fiican aliftay baa doonaya inuu kitaab kutubtaas akhristo adkaarta inuu xifdiyo kitaabta waxaa ka ugu fiican kitaabka lagu magacaabo اadkaar lilimaam الnawowi raxmat اllahi tacaala calayh kitaabka culimmadu waxay dhihi jireen bici daara washtari اladkaar gurigaaga intaad gado kitaabka adkaar soo gado waxaa ka mid a alwaabil waxaa ka mid a alkelim الطayib kitaabka lagu magacaabo ibnu taymiya askale axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu taymiya raxmat اllahi tacaala calayhi waanan tacliiqinay oo akrinay kitaabka waa kitaab fiican weeyaan sidoo kale waxaa ka mid a kitaabka lagu magacaabo alwaabil asayib libn اlqayim aljawziya raxmat اllahi tacaala calayhi kutubtaa markaa laga faa'iidaysto qaala shayku xafidahu اllah awqaat وأxwaal وأmaakinu yustajaabu fiiha الducاء awqaat waqtiyaal وaأxwaal iyo xaalado wa amaakinu iyo meelo haddii la istaago lagu ducaysto yustajaabu fiiha ducaa ducada la aqbalayo sheekhu wuxuu ka sheekayn doonaa wakhtiyo iyo xaalado iyo meelo ducada lagu aqbalo qofka muslimka la doonayo inuu ka faa'iidaysto meelaha ilaahay hadduu geeyo awqaaddii buu sheekhu markaa hormariyey awqaadda la doonayo qofka muslimka inuu ka faa'iidaysto waxaa ka mid ah kow laylatulqadar laylatulqadar habeenka lagu magacaabo waa habeen fadli badan weeyaan allah jala wacalaa wuxuu yidhi innaa anzalnaahu fii leylati اlqadr qur-aanka waxaan soo dejinnay leylatulqadr baan soo dejinnay leylatulqadarka wuxuu ku jiraa bisha ramadaan sidoo kale rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamay tobanka dambe leylatulqadarka inuu ku jiro habeen weeyaan allah jala wacalaa wuxuu yidhi khayru min alfi shahrin kun bilood buu habeenkaa ka fadli badan yahay waa siddeetan iyo afar sano iyo maalmooyin buu u dhigmaa habeenkaa qofkii haleela sidaa dartii rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi waxaad ka raadisaan tobankaa habeenee bisha ramadaan ugu dambeeya weli habeenada tirada kisiga ah oo taarta ka raadi uu yidhi koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka culimmadu markay baarbaareen axaadiida qaarkoodna waxaa ku sugan in habeenka labaatan iyo toddobada uu yahay leylat oo qofka muslimka la doonaya inuu ka faa'iidaysto waqtigaas man qaama laylat اlqadari iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembihi dembigaagii oo dhan baa la dhaafi marka ha lagu xisaabtamo qofka muslimka ilaah habeenka hadduu soo gaarsiiyo bisha ramadaan waa inuu ku farxaa ilaah hadduu ku soo gaarsiiyey haddana hadduu ku soo gaarsiiye tobanka dambe waa in qofka muslimkuu ka faa'iidaystaa oo salaatuleyl iyo qiyaamuleyl saxaabadii radi allahu canhum rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam habeen buu soo baxay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuu u sheego habeenka leylat lqadarka uu yahay fatalaaxa rajulaani laba ninoo saxaabadii ka mid ah ayaa dooday oo murmay murankoodii dartii baa markaa habeenkii rasuulka loo hilmaansiiyey muranka iyo khilaafka iyo dhibka uu leeyahay u fiirso rasuulku u sheegi rabay sal allahu alayh waaalih wasalam laakiin calaamaad buu sheegay habeenkaa lagu garto waxaa laga yaabaa roob inuu do-o maalinta maalan markay qoraxdu soo baxdo waxay soo baxaysaa qoraxdiio daciifa laa shucaaca laha caaisha radia allahu canha umuna caaisha radia allahu canha rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waxay weydiisay rasuulka allow bal ka waran haddii ilaahay uu waafajiyo habeenka maxaan ku ducaystaa uu sheegay rasuulkeena sal alla alay slm wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii marka waxaad haysataa leylat اlqadar ha laga faa'iidaysto habeenkaa ilaahay hadduu na gaarsiiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na gaarsiiyo waa tan koobaad markaa wakhtiyada laga faa'iidaysanayo tan labaad awqaadda laga faa'iidaystee markaa ducada la aqbalo waxaa ka mid a ah jawfu اleyli اlaakhiri jawfu اlleyli habeenka gudihiisa alaakhiri ee dambe habeenka dhexdiisa weli qeybta dambe habeenka afar haddii loo qaybiyo ama saddex haddii loo qaybiyo wuxuu noqonayaa maalan u qaybi saddex goormuu ka bilaabmanayaa sideed saac habeenimo ayuu ka bilaabmaya joflel akhiir saas weeyaan taana xadiid baa ku sugnaaday in ducada la aqbalo qofkii soo istaagay ilaahay barya rasuulkeena sal allahu alayه wuxuu yihi aqrabu maa yakuunu rabu min alcabdi fii jawfi leyli اlaakhiri xadiidka tirmidi baa soo saaray ilaahay addoonkiisa wuxuu u dhow yahay oo ducada ka aqbalaya addoonkiisa habeenka qeybtiisa dambe dhexdiisa qofka hadduu ilaahay baryo oo asbaabihii hadda iyo aadaabtii aan sheegayn uu la yimaado ducada waa la aqbalayaa waktiyada saddexaa waktiga saddexaad ee ducada la aqbalo waxaa ka mid ah duburu salawaati almaktuubaati salaadaha waajibka ah gadaashooda iyadana ducada la ducayso waa la aqbalaa axaadiid baa markaa tilmaamaysa arrimahana rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam abu umaama wuxuu leeyahay radia allaahu canhu rasuulka waxaan weydiinay oo la weydiiyey ayu ducaai asmac ducooyinka tee marka aada loo aqbalaa rasuulka sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi jawfu leyli aakhir wa dubura asalawaati almaktuubaat salaadaha waajibka gadaashooda iyo habeenkii qeybtiisa dambe gudahooda ducada aada baa loo aqbalayo alle subxaana wa tacaala wuu aqbalaya marka waqtigii saddexaad waad haysataa wakhtiga afaraad ee ducada la aqbalo oo la doonayo qofka muslimka inuu ku dadaalo waxa weeyaan bayna alaadaani waaliqaama aadaanka iyo iqaamada inta udhexaysa wakhtiga udhexeeya alwaqt aladi bayna alaadaan waaliqaama awalan qofka muslimka waxaa la rabaa aadaanka marka lagu dhawaaqo inuu horta dhegaysto sida sunnada u ajiibo allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah inuu ajiibo kadibna marka uu dhammeeyo inuu nebiga ku saliyo allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim salligii ibraahimiga kadibna rasuulka sal allahu calayhi wasalam uu u duceeyo ilaahay dawaasho uu weydiiyo allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada اlwasiilaةa wاlfadiila wabcathu maqaama maxmuuda اladii wacadtah sidaa inuu ugu duceeyo kadibna naftiisa inuu ducaysto taasaa la doonaya ducadaa markaa rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi adducaa bayna alaadaani wاliqaama laa turad lama celiyo ducada shan awqaada maala la aqbalo ducada waxaa ka mid ah saacatun min kulli layla saacad markaa ku jirta habeen kasta habeen kasta markaa waxaa jirta saacad alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu usoo dhowaanayo uu leeyahay yaa baryay oan ka aqbala wadalika fii kulli leyl rasuulkeena sal allahu alay wasalam yaa wax i siiya yaa dembi dhaaf doonayoon dembigiisa u dhaafaa waana habeen kasta weeyaan marka qofka muslimka ah habeenkii wakti ka mida waa inuu soo kaca oo allah subxaanaه wa tacaala khayra dunya wاlaakhira u weydiistaa oo ilaahay uu tadaruco oo ilaahay uu baryo maxaa yeelay saacad baa ku jirta qofka laga aqbalayo ayib awqaadda markaa waxaa ka mid a waktigan lixaad inda cinda الnidaaءi lisalawaati اlmaktuuba waa waktigii aadaanka oo kale cinda الnidaa marka loo yeerayo loo dhawaaqayo lisalawaati اlmaktuuba salaadaha waajibka ah waktiga la aadaamayana waxa weeyaan ducada waa la aqbalaa cinda الnidaa maxaa yeele waktigaa shayطaankii baa cararaya marka la aadaamo cinda الnidaa iyadana qofka waxaa la doonaya inuu ducaysto kadibna inuu haddana iqaamada intaan la gaarina uu ducaysto ayib qodobka toddobaad waxa weeyaan waktiyada markaa la aqbalo ducada cinda nusuuli اlgayfi roobka markuu soo da-ayo roobka markuu da-ayo samada furan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam roob markuu da-ayana waxa weeyaan dhabarku u feedan jiray wuu barakeysan jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuuna sheegay markaa ducada in la aqbalo waayo samada furan xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi hintaani laa turaddaani aw qalamaa turaddaani laba duco markaa lama celiyo labadaa duco waxaa ka mid a adducaa cinda الnidaa marka la aadaamayo marka ducada la ducaysto wa taxta almaطar xadiid baa odhanaya iyo roobka markuu da-ayo ducada la ducaysto marka ha lagu dadaalo roobka marka cadaabna wuu noqon karaa raxmana wuu noqon karaa mararka qaarkood waayahan waa lagu halaagsamaa sidaad aragteen rasuulkeena sal allahu alay waslam dabaysha markuu arko hadda aad buu markaa umurugoon jiray caaisha waxay leedahay guriguu geli jiray wuu soo bixi jiray markaasuu dhihi jiray ilaah waxaan ku weydiisanayaa dabeyshaan khayrkeedaan ku weydiisanayaa sharteedana waa kaa magangelayaa marka roobka markuu do-o waxaa la doonayaa in la ducayso cinda nusuuli اlkayfi oo ilaahay khayr iyo dunya wاlaakhira markaa laga baryo mutirnaa bifadli اllaahi waa kan dhihi jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam allahuma sayiban naafican buu dhihi jiray ilaahu roobkan waxaad nooga dhigtaa roob markaa khayr qaba oo barakaysan oo dadku ay ku intifaacaan rabbow ka dhig wati wakhtiyadaa waxaa ka mida la ducaysto waa wakhtigan sideedaad ee sheekhu uu soo guuriyey xafidahu اllah cinda zaxfi الsufuufi safafka markaa markay isu guurguuranayaan fii sabiili illaahi alle subxaana wa tacaala dartiisa waa marka jihaadka lagu jiro labadii saf markay iska hor imaanayaan oo la isku dhacayo ducada markaa la ducaysanaa waa la aqbalaa wakhtigaas waa wakhti aada iyo aada u fadli badan rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid saxiixa ah sidoo kale wuxuu ku yidhi hintaani laa turaddaani aw qalamaa turaddaan waxaa ka mid ah cinda alba'si xiina yulximu bacduhu bacda marka basiga uu daran yahay dagaalka uu daran yahay ee laisku hor yimaadee laisku dhaco ducada qofka muslimka uu ducaysto ducadaa waa la aqbalaa sidaasuu yihi rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam sagaal saacatu min yowmi اljumca saacad ka mida markaa maalinta jumcada rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu tilmaamay maalinta jumcada inay barako badan tahay maalinta waa maalintii nebiy aadam la abuuray jannada la geliyey laga soo saaray qiyaamahana ma istaagayo ilaa yowma aljumca mooye qiyaamaha wuxuu dhacayaa maalin jumcuu dhacaya rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam fadli badan buu u sheegay maalinta jumcada maalan habeenkeeda waxaa la doonayaa salliga rasuulka sal allahu alah wasalam in la badiyiyo maalinta jumcada ah maalinta subaxdeeda salaada fajarka waxa weeyaan salaadaha la tukado waxaa ugu fadli badan salaada subax ee maalinta jumcada ee jamaaca lagu tukado sidaasuu yihi rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam maalintaa waxaa la sunnayaa in la akriyo sidoo kale suuraة alkahf alxamdu lilahi اladii anzla calى cabdihi اlkitaab wlam yajcal lahu ciwaja qayima liyundira basan shadiida min ladun wayubashir almu'miniina aladiina yacmaluuna صaalixaat qofkii akhriyana maalinta jumcada ilaa tan kale laga gaaro nuur baa la siinayaa sidoo kale waa suuradaha laysaga xirsi xiro ee laysaga difaaco dajaal suuraddaas kahaf tobankeeda aayadooda ugu horeeya sidoo kale rasuulkeena sal allahu alay waslam wuxuu yidhi saacad baa ku jirta maalintaa oo qofka muslimka ah ilaahay hadduu baryo isagoo tukanaya ilaa ilaahay wuu ka aqbalaa ducada marka jumcadu sidaas oo fadli badan tahay culimmadu markaa waxyaabo badan bay soo guuriyeen ibnulqayim aljawsiya raxmat ullaahi tacaala caleyh kitaabkiisa alhadyi fii hadyi khayr اlcibaad wuxuu ku soo guurinayaa waxyaabo badan oo jumcadu khaas ay la tahay in la sameeyo maalinta jumcada waxaa ka mid a maalinta in wax la sadaqaysto kale maalinta jumcada saacaddaasaa markaa ku jirta ayib saacatu min yowmi اljumca wa arjaxu اlaqwaali aqwaasha midda ugu xooga badan fiiha jumcada dhexdeeda oo saacaddaas fiiha saacadda annahaa aakhiru saacatin weeyaan saacadda ugu dambaysee min saacaati alcasri oo saacaati alcasriga ka mid a ah. salaada casar gadaasheeda weeyaan yowma aljumca maalinta jumcada ah waqad takuunu waxay noqon kartaa saacata alkhudbati wasalaa wakhtiga khudbada loo taagan yahay iyo wakhtiga salaada la tukanayana way noqon kartaa laakiin sida loo badan yahay saacaddaa qofkii ilaahay barya laga aqbalayo waxa weeyaan bacda salaati alcasri ilaa maqribka laga gaaro qofka maalintaasoo kale waxaa fiican marka inuu ictikaafo ducada uu badiyo towbada uu badiyo aadaabtan iyo asbaabtaa uu la yimaado si ducadii looga aqbalo ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu isagu xoojinayaa bacda alcasri inay tahay saacaddu ay ku jirto oo aynan ahayn wakhtiga khudbada iyo wakhtiga salaada facalaa kulli xaal maalinta waxaa la doonaya in laga faa'iidayso toban waktiyada ducada la aqbalo waxaa ka mid a cinda shurbi maai zamzam cinda shurbi maai zamzam biyaha zamzamka marka la cabayo maca aniyati asaadiqati iyadoo markaa lala qabo niyo wanaagsan biyaha zamzamka marka la cabayo waa wakti la ducaysto weeyaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam xadiidkii axmed wuxuu yidhi maau zamzam limaa shuriba lahu biyaha zamzamka wixii loo cabo weeyaan qofkii cilmi u caba ilaahay cilmi buu siinaya qofkii caafimaad u caba ilaahay caafimaad buu siinaya qofkii xusnu lkhaatima ilaahay khaatimad inuu ku hagaajiyo iyo owlaadda iyo ahalka uu ku siinaya allah subxaanaه wa tacaala maau zamzam limaa shuriba lahu weeyaan culimmadana markaa qaarkood waxay u cabbeen ilaahay cilmi inuu siiyo sida lasoo gooriye ibn xajar alasqalaani raxmat ullaahi tacaala calayhi fatxulbaariga sheekh iskale weeyaan bukhaariga sharxay zamzamna markuu tegay ee uu cabay ilaahay wuxuu ka baryay cilmigii dahabi ilaahay inuu siiyo imaam adahabi cilmigiisii culimmadu waxay leeyiin ilaahay wuu siiyey bal dheeraad buu sii siiyey ayib koob iyo toban qodobka koob iyo tobanaad ama waktiga ducada la aqbalee koob iyo tobanaad waxa weeyaan fi sujuudi qofka markuu sujuudsan yahay qofka markuu wuxuu ilaahay ugu dhow yahay addoonka markuu sujuudsan yahay sida da rasuulkeena sal اlahu alay slam wuxuu yidhi ee ducada badiya markaad sujuudsan tihiin fi sujuudi sujuudiina waxaa la doonayaa in ilaahay lagu baryo waayo waa xaalo waxa weeyaan tadaruc ee ka muuqato wejigaagii sharafka lahaa baad ilaahay u dhigtay isagoo ilaahay ku uumay baad haddana adigoo isdullaynaya oo addoonnimadaadii muujinaya baad dhulka u dhigtay sidaa darteed alle subxaana wa tacaala waad u dhowdahay ducada wuu ka aqbalayaa waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaani qaaluu wama raxmaan gaalada marka lagu yihin ilaahay sujuuda raxmaan waxay yidhahdeen wama raxmaan adigana wejigaad u dhigtay marka allah subxaana wa tacaala wuu ka aqbalayaa ducada ha lagu dadaalo waqti sujuud rasuulkeenna sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi addoonka wuxuu ilaahay u dhow yahay wakhtiga uu sujuudsan yahay buu u dhow yahay labiyo toban cinda alistiiqaadi cinda alistiiqaadi min annawmi leylan habeenkii hurdada marka laga kaco ee qofka uu soo kaco waadducaau iyo markuu ku ducayso bilma'huuri ducooyinka sugan fii daalika wakhtigaas hadduu ilaahay baryo oo duco sugan uu ku ducaysto wakhtigaa waa laga aqbalaa ilan qofka muslimka wuu seexanayaa awalan markaad seexanayso waxaa la doonaya inaad ku seexato sunnadii rasuulka sala allahu alayhi waaalihi wasalam inaad soo weyseysato sida rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu ku yihi albara ibnu caazib tawada wuduu'aka lisalaah buu ku yidhi kadibna qofka ducadii uu akriyo bismika allahuma amuutu waaxyaa inuu akriyo mucawadateynki inuu akhristo qul huwa allah beri bilfalaq beri binnaas inuu akhristo labada aayadeed oo suuraة اlbaqara ugu dambaysa allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum kadibna dhinaca midigta uu seexdo kadibna markaad soo kacdo waxa ugu horeeya ad ku hadlaysa inuu ahaado dikriga alle subxaanaه wa tacaala alxamdu lilahi اladii axyaana bacdama amaatana وإilayhi النushuur laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu huwa calى kuli shayin qadiir rasuulkeena marmar qaarkood wuxuu akhrin jiray suuraة ali cimraan aayadaha ugu dambeeya ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcalى junuubihim wayatafakaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlأrض kadib qofka hadduu ducaysto cinda اlistiqaadi min الnowmi leyla hurdada markuu habeenkii ka soo kaco wاducaaءu bilma'huurna uu ku ducaysto fii daalika waktiga ducada waa laga aqbalayaa awqaadda waxa weeyaan ay fiican tahay in la ducaysto marka ducada la aqbalayo ayib idaa naama sidoo kale qofkii hadduu sexdo calaa tahaaratin waa tii aan sheegaynay hadduu tahaaro dusheeda ku sexdo qofka uma istayqada uu soo kaco min alleyli habeenkii uu soo kaco wa ilaahay uu baryana ducada waa laga aqbalaa allahuma inii aslamtu nafsii ilayk waalja'tu dahrii ilayk wafawadtu amrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa manjaa minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta sidaa ku ducaysuu ku yihi albara ibn caazib markaad weysadaada aada weysaysato waduu'aka lisalaa ducadaas qofka marka hadduu calaa tahaara ku seexdo isagoo tahaaro qaba kadibna uu habeenkii soo kaco wadaca uu ducaysto waa wakhtiyada markaa ducada la aqbalo weeyaane ha lagu dadaalo afar iyo toban cinda ducaa'i qofka markuu ku ducaysto bilaa ilaaha ilaa an subxaanaka inii kuntu min aaalimiin qofka markuu ku ducaysto laa ilaaha ilaa ant allah ilaah ma jiro rabbiyo laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye subxaanaka nasahnaantaadi innii kuntu waxaan ahaaday min aaalimiina kuwa dulmiga sameeyey qofku hadduu ku ducaysto ducadaa waxaa ku ducaystay nebiyullaahi man laa ilaaha ilaa anta nebiyullaahi yunus ayaa ku ducaystay laa ilaaha ilaa anta wadannuun id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi الظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin faاstajabnaa lahu ilahi u ka ajiibay marka ducayaa badan weeyaan qofka ducada hadduu ku ducaysto allah subxaanaه wa tacaala wuu ka aqbalayaa waa ducooyinka la aqbalu sheekhu leeyahay cinda ducaa qof markuu ku ducaysto شhan iyo toban ducaaءu الnaasi sidoo kale ducada dadka ay ducaystaan caqiba wafaati اlmayiti meydka marka uu geeriyoodo qofka uu dhintoo kale ducada la ducayso iyadana markaa wakhtigaas waa la aqbalaa caqiba wafaati اlmeyiti marka qofka uu geeriyoodo ducada la ducaysto waa la aqbalaa sidaasuu sheekhu leeyahay rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam haddee wuu ducayn jira qofka markuu markaa geeriyoodo abu salama ayuu usoo galay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam oo kan u duceeyey allahuma kfir liabi salama وارفع dرجته في المهديين واkلفه في cقبه الغاaبرين واغفir لنا وله يا أرحم الراحمين waa kan rasuulkeena sى الله عليه وaله وسلم ku ducaystay لحyo toban waktiyada ducada la أqبalo waxaa ka mid a الduعاa qofka markuu ducayso baعda الثaناءi عalى اللahi markuu ilaahay amaano kadib وaصaلaaة uu ku saliyo cala اnabiyi sala اllahu alayhi waaalihi wasalam rasuulkana uu ku salliyo fi اtashahudi اlakhiiri ataxiyaadka ugu dambeeya ataxiyaadka ugu dambeeya markaad ilaahay ammaanto oo aad tiraahdo ataxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaatu aلsalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh markaad taa dhammayso oo afartiina ilaahay aad ka magan gasho allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wmin cadaabi اlqabri wmin fitnati اlmaxya wاlmamaat wmin fitnati اlmasiixi اdajaal ducada qofka uu ducaysto waa la aqbalay uu leeya waqtigaas waa la aqbala adducaa ducada la ducaysto bacda hanaa'i cala اllahi ilaahay markuu ammaano kadib wasalaatu iyo markuu ku saliyo cala اnabiyi salى اllahu alayhi waaalihi wasalam rasuulkana uu ku saliyo fi tashahud اlakhiir ducada waa la aqbalaa ilan sheekhu wuxuu noo soo sheegay waxa weeyaan awqaatun wakhtiyaal wa axwaalun iyo xilli wa amaakin iyo wakhtiyaal yustajaabu fiiha ducaa ducada la aqbalo marka waqtigaasoo kale ducada waa la aqbalaa cinda ducaa'i illaahi qofka markuu markaa uu ku ducaysto bismihi اlcadiim alle subxaanaه wa tacaala magaciisa weyn alladii idaa duciya bihi marka ilaahay lagu baryo ajaaba uu ajiibo waidaa su'ila bihi ilaahay marka lagu weydiistana acطaa uu siiyo waktigaasna markaa oo ducadaa qofka uu ku ducayso bismi اllaahi اacdamna ducadaa waa la aqbalaa sheekhu wuxuu leeyahy undur sm اllahi اacdam fii xadiid raqam laba boqol iyo saddex wa raqam boqol iyo afar waraqam boqol iyo shan min hada alkitaab kitaabkan ayaan marka ismillahi alacdam aan ku mari doonaa sidoo kale rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxaa ka sugan inuu ku ducaysan jiray allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu ammatika naasiyatii biyadik maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk as'aluka allaahumma bikulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak ilaah waxaan kugu baryayaa magac kasood leedahay naftaada aad ku magacowday aw callamtahu axada min khalqik ama aad bartay addoon addoommadaada ka mid a aw ista'harta bihi fii cilmi اlgaybi cindak ama magac markaas adiga gooni aad la noqotay oo dadka aynan ogeyn magacyadaasaan kugu baryayaa marka kuwaana waxay noqon karaan qofka hadduu ku ducayso ism اllahi اacam wuu ka helayaa marka cinda ducaaءi laahi ducada ilaahay markaa lagu baryo bismihi اlcadiim magaciisa weyn alladii idaa duciya bihi marka alle subxaanaه wa tacaala lagu baryo ajaaba uu ajiibo waidaa su-ila marka ilaahay bihi lagu weydiisana acطa uu siiyo qofka ism اllaahi اacam marka ilahay hadduu ku baryana wuu ka ajiibaa sideed iyo toban ducaau lmuslim qofka muslimkaa ducada uu u duceeyo liakhiihi lmuslim walaalkiisa muslimka ah bidahri اlgaybi isagoo ka maqan ducadan waa la aqbalaa wakhtiyada markaa la aqbalo waxaa ka mid a ah, walaalkaaga muslimka ah inaad u ducayso markaad ka maqan tahay safar baad aaday walaalkaaga u ducee waad ka maqan tahay kulama jooga u ducee magaaladu meel kale ka joogaa u ducee adigana maxaad helaysaa oo faa'iide ah rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi ma jiro qof muslim ah oo walaalkiisa u ducaynaya ka maqan ilaa ilaahay wuxuu soo dirayaa malag odhanaya adigana waxaa lagu siiyey walaalkaaga waxaad ugu ducaysay baa lagu siiyey marka wakhtiyada in laga faa'iidaysto weeyaan qofka ilaahay dartii aad u jeclaatay oo aad jeceshahay markaad ka maqan tahay u ducee adigana alle subxaana wa tacaala darajad buu ku siin malaa'igtiina way ku ducaynaysaa walaalkaagana markaa ducadaad u ducaysay waa la aqbalaya ducaau lmuslimi qofka muslimka ducada uu u duceeyo liakhiihi walaalkii almuslim ee muslimka ah bidahri اlgaybi maqnaasho dusheeda markuu ugu ducaynaya maaha isagoo ku hortaagan waa wakti aad ka maqan tahay darsigeenni caawana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa sal اllah wslm calى nabiyina mxamed wعalى aalihi وaasxaabihi ajmaciin